iqra'i wa sharxi kitaab riyaad الsaalixiin للإمام النووي عليه رحمة الله في ليلة الاثنين التاسع من شهر محرم عام 1438 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بدءا بكتاب الأربعين وانتهاء بالسنن والصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزقنا إخلاص في القول والعمل إنه جواد كريم وبالإجابة جدير مجلس كان ومجلسكii todobay afartanaad ee majaalista dulmarka kooban dulmarka iyo sharaxa kooban ee kitaabka riyaad saalixiin limaam nawwi caleyh raxmat ullah habeenkan waa habeen isniin ah sagaal bisha koobaad ama bisha muxaram kun afar boqol sideed iyo soddonka hijrada nabigeena caleyhi salaat slaam waa habeen taasuca ah oo nabigeena uu sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi haddii aan noolaado sanadka dambe maalinta sagaalaadna waan soomi marka leila taasuca weyan caawa insha allahu tacala saah loo ogaado xadiidka waxaan ku jirnay baabu qiyaami اleyl kitaab alfada'il aan kusoo jirnay baabu qiyaami اleyl habeenka istaagiisa oo la istaaga fadliga uu leeyahay ayaan kusoo jirnay xadiidka caawan ka bilaabayna cashirka insha allahu tacala waa kun iyo boqol iyo kow iyo toddobaatan wacan caaishata radi allahu tacala canha ana rasuula rasulka all sal ll ly slam kaana wuxuu ahay nabigeenna yusallii mid tukada ixdaa casharata rakca kow iyo toban ragcadood tacnii waxay ula jeedaa fi leyli habeenkii yasjudu nabiga uu sujuudi jiray calayhi asalaatu wasalaam assajdata sujuud ayuu sujuudi jiray min daalika rakcaadka iyaga ah qadra maa yaqra'u intuu akhriya qadarkeed axadukum midkiin hamsiina aayatan konton aayadood qabla an yarfaca intuusan kor nabigu u qaadin sala allahu aleyh waali wasalam ra'sahu madaxiisa wayarkacu nabigu rukuuci jiray sala allahu aleh ali waslem rakcatayn laba rakca qabla salaati alfajri salaada fajar ka hor nabiga laba rakc ayuu rukuuci jiray sala allahu aleh ali waslem uma intaa kadibna nabigu seexan jiray calaa shiqihi dhinaciisa alaymani ee midigta ah xataa yaatiyahu lmunaadi ilaa muadinka yimaado lisalaati salaada ogeysiina weeyaan rawahu lbukhaariy xadiidka bukhariya wari axaadiista macaanidan xambaarsan way noo soo hormartay aad uma ag insha allahu tacaala xadiidka kun boqol iyo laba iyo toddobaatanaad wa canhaa caaisha lagu radi allahu anha ardaha qaalat waxay tii um lmuminiin maa kaana muusan ahayn rasuulu rasuulka ale sal slm yaziidu mid ka kordhiyo oo ka ziyaadiyo fii ramadaana bisha ramadaan walaa fii hayrihi ramadaan hayrkii cala axdaa casharata rakca kow iyo kama ziyaadan jirin wey nabiga alayh sl slam yusallii wuxuu nabiga tukan jiray arbacan afar tas'al ha weydiinin can xusnihinna quruxdooda iyo wa tuulihina dherarkooda uma intaa kadib nabigu yusalli wuxuu tukan jiray arbacan afar falaa tasal ha weydiinin can xusnihinna wanaagooda iyo wa tuulihina dhirarkooda uma intaa kadib yusalii nabigu wuxuu tukan jiray alaaan saddex faqultu waxaan idhi yaa rasuul lahyo atanaamu miyaad saxanaysaa qabla an tuutira intaadan weyster tukanin qaal wuxuu yidhi caaishatu caaishoy ina caynaya labadeed indhood tanaamaani way seexanayaan walaa yanaamu qalbii qalbigaygana ma saxda weyaan xadiidkan nabigeena sala allahu alay ali waslem siduu u tukan jiray ee umulmuminiin caaisha ay sheegaysaa waxay leedahay ko iyo toban ragca nabiga ramadaan saasay leedahay radia allahu tacala canha ardaaha tan labaadna nabigeenna inuu afar afar tukan jiray ay caddaynaysaa ta'wiilka marka dhici kara maadaama ay noo soo hormartay salaatu leyli mana mana labalaba inay tahay oy ka badnayn waxaa weeyaan laba markuu nabiga tukada oo laba kale tukada ayaa laga yaabaa inuu yaranasan jiray kadibna saasoo kale laba iyo laba isku dhadhow saasoo kale yarnasan jiray ama dikri ula imaan jiray hakada saas ayaa kolleyba lagu ta'wiilin karaa weeyaan wاlcilmu cinda rabbika tabaaraka watacaala xadiidka kun boqol iyo saddexiyo todobaatanaad canha waxaa laga wari caaisha umu lmuminiin ana nabiya nabigeena sala allah alay slam kaana wuxuu ahaa yanaamu mid saaxda awala leyl habeenka awalkiisa wayaquumu nabigu istaagi jiray aakhirahu habeenka aakhirkiisa dambe fayusallii ka markaasuu nabiga tukan jiray calayhi salaat salaam qiyaamu leylka muttafaqun calayh xadiidka kun boqol iyo afar iyo toddobaatanaad wa can mascuudin radi allahu tacala canhu qala wuxu yhi bdllahi bn mascuud sallaytu waan tukaday maca nabi nabigaan la tukaday sala allahu aleh waali waslem leylatan habeen baan la dukaday waa qiyaamuleil marka salaatuleyl weyaan salaada cadigeed maahan falam yazal nabiga kama zuulin qaa'ima inuu taagan yahay xataa hamamtu ilaa aan ka damca oon ka doona biamrin amar aan kaga fikira suu'in weliba xun qiila waxaa la yidhi maa hamamta maxaa damacday oo inaad samaysa aad qalbiga ku qabatay qaala wuxuu hamamtu waxaan damcay an ajlisa inaan fadhiisto aan waadacahu nabi iskaga taga salaaddii u wati inaan ka goosta ayaanta maxay weeyaan maxaa yeelay wuxuusan filayn ayaa ku dhacay wuxuu islaa salaad yaroo muxuuaha lagu tukan doona dhowr daqiiqa ayaa nabiga la tukanaysaa fadliga qaada iska tag markaasaa meel dheer baa la qabta waa noo iman insha allahu tacaala nin kaloo saxaabiya saasoo si la ah ay ku dhacday xadiidka kun boqol iyo shan iyo toddobaatanaad wacan xudayfata radi allahu tacala canhu ardaahu saaxibi siri rasuuli illaahi sala allah alay slam nabigeenna calayhi salaatu wasalaam sirta ninkuu ahaan jiri waa sirta nabiga ayuu ahaan jira calayhi ayuu sirta nabiga ahaan jiray waxaa ka ah munaafiqiinta magacyahooda isaga ayaad nabiga ku amintay alai slat slam markaasuu cumar intuu yimaado ayuu dhihi jiray ilahi baan kugu dhaaray xudayfow nabiga munaafiqiinta miigu daray markaasuu dhihi jiray maya kuguma darin gadaashaana qofkoon taskiyeyna lama arka weyaan qof kale saa dhihi doonana lama arka ayuu dhihi jiray radi allahu tacala canhu ardaa khandaq waad garanaysaa nabigeena sala allahu aleh ali markii gaalada ilahi uu ku dariyo fa arsalnaa calayhim riixan wa junuudan lam tarawha ciidamo aan loo jeedino malaa'igga iyo dabayl markii lagu diray gaaladii qaswat alaxzaab ama khandaq oy guureen abi sufyaan radi allahu tacala anhu ardah markay gaalada mxuu ahaa madaxu ahaa uu yidhi alraxiil alraxiil oo saa lagu guuray kadibna habka ay u dhaqaaqeen iyo sida ay u carareen iyo in la ogaada la damcay oo nabiga doonay calayh salat slaam qabow aad u badanna waa jiray oo weliba aadan xataa filayn mararka qaar qabowga jira kuleylka hadda ka jira madiine iyo maka qabow u dhigma ayaa ka jira oon ka nairobi uusan waxba noqonayn si kasta uu qabowya qabowgaas oon dhar loo haysanin fiican oon kaba loo haysanin oon cunno loo haysanoo loo baahan yahay waad garanaysaan cabsina ay la jisi jirta markaasaa nabiga alai slat slaam yaa khabarkooda noo keena nin muxuu ahaa dhawaaqa laba janna la bishaareey markaasaa xudayfa la magacaabay xudayfa istaagaa xudayfa wuxuu markuu nabiga magacaabay alayhi salat meel aan kaga muxuu aha badbaadowaan waay sidaasuu ku dhex maray kadibna waa tii ragga galay abuu sufyaan waa u dhawaaqay radi allahu anhu arda wuxuu yidhi aliinsu dusinin oo inta lidiin tusiiy muxuuaha intaad guuraysaan aan liinkusoo dhex dhumanin nin walba ninka ku dhegan ha ogaado xudayfa dakaagiisa iyo caqligiisa wuxuu leekaa radia allahu tacala anu muxuu ahaa ninkii ag taagna ayaa wuxuu yih ya isagii ayaa muxuu ahay warka ku bilaabay markaasuu yir hebelaan naga ilaali ragga isagii marka dhankiisii uu ka badbaaday saasuu ahay siryaaniyada ama luqadan muxuu aha yahuud ku hadlaayeen wuxuu ku bartay hal ayuu dhammaanteed ku bartay ood ku itqaanin radia allahu tacala anhu arda marka xudayfa ahaa wuxuu leeyahay qaala wuxuu yidhi sallaytu waxaan la tukaday maca nabi nabigeena sala allah alay slm daata leylatin habeen baan la tukaday faftataxa nabiga markaasuu ku furfurtay albaqarata suuradda baqara ayuu ku furtay faqultu waxaan idhi yarkac wuxuu ku rukuuci doonaa cinda almia aayadda boqolaad ayuu ku rukuuci doonaa nabigeena sal allah alay wasalam uma madaa kadib nabigu waa iska socday faqultu waxaan idhi yusallii biha baqara ayuu dhammayna uu ku tukan doonaa nabigeena alai sala slam fi rakcatin hal rakca famadaa nabigu iska socday faqultu waxaan idhi cafwan yarkacu cinda almia aayadda boqolaad buu ku rukuuci doonaa uma madaa wuu socdo faqultu waxaan idhi yusalli biha fii rakcatin hal ragc ayuu nabiga ku tukan doonaa hal ragc markuu suurat albaqara dhammeeyo ayuu nabiga muxumed rukuuci doonaa weeyaan famadaa nabigu uu socday faqultu waxaan idhi yarkacu biha wuu ku rukuuci doonaa uma اftataxa markaasuu nabiga furfurtay annisaa suuraة الnisa faqar'aha kadibna ayadna waa akhriyey uma اftataxa wuxuu furfurtay aala cimraana suuraة al cimraan buu furfurtay nabigeena aليه sl slam faqar'aha wuu akhriyey yaqra nabigu wuxuu akhrinaya mutarasilan isaga oo si degan u ahrina si tartiib ah ayuu nabiga u ahrinay sal slm baqara iyo aali cimraan iyo suurat anisa saddexdaas suuradood ayuu ahri weeyaan intaana xudayfo daba tagan yahay idaa mara markuu nabiga mara calayhi salaat slaam biaayatin aayad oo fiiha tasbiixun subxaana allahi amaba tasbiixay ku jirta nabiga yihahda alayh wa idaa mara hadduu soo maro bisu'aalin meel alla wax lagu weydiisanana oo ayadaha qaaroo muxuu ahaa su'aal in alla la weydiis keena soo marana sa'ala ilaahay buu muxuu ahay khayrkaas weydiisan jira weeyaan waidaa mara hadduu soo mara bitacawudin meel ilaahay wax laga magangalo amaba shaydaan ha noqoto amaba ha noqoto naar amaba dembi ha noqote ilaahay buu tacawada uu magangeli jira weeyaan intaas ayada marka waa aragtaan uma rakaca nabiguu rukuucay fajcala wuxuu gadagal yaquul subxaana rabbiya alcaiim subxaana waxaanasaan rabbi rabbiga alcadiim ee sarre ee weynaa fa kaana wuxuu ahaa rukuucuhu rukuucdiisa naxwan mid ku dhow min uma qaal wuxuu yidhi samica allahu liman xamida rabbana laka alxamd samica allah alla wuu maqlaa subxana wa tacala wuuna ajiiba liman qof xamidahu mahadiyo rabbanaa rabbiga nagw laka adiga kuu sugnaata alxamdu mahad uma qaama nabigu istaagay awiilan in badan ayuu nabiga istaagay qariiban ku dhow mima rakaca intuu rukuuc ku dhoweeyaan uma intaa kadib sajada nabiga nuusiyu sal s faqala wuxuu yidhi subxaana rabbiy alaclaa subxaana waxa nasahan rabbii rabbiga alaclaa ee sarrey weeyaan fa kaana wuxuu ahaaday sujuudu sujuuddiisana qariiban mid u dhow min qiyaamihi rawahu muslim marka waa noo imaan doontaa insha allahu tacala qiyaamka salaadda kulama ay dheeraato oo istaaga u dheeraado fadligeeda markaasuu badanaya weyan xadii kun boqol iyo lix iyo toddobaatanaad wacan jaabirin radi allahu tacala anhu qaal wuxuhi jaabir su'ila rasuula rasuulka alla la weydiy sal allah alay slam ayu salaad salaadteedeeba afdalu fadli badan qaala wuxuu yidhi tuulu alqunuut istaagga dheer ayaa fadli badan weeyaan salaad kasto salaadda ay istaag dheer tahay ay ka fadli badantay dadka qaar waxaa laga yaaba inuu intuu qulhuwallo ku tukada sujuudan oo muxuu baqaroo kale u sujuudsanaata sax maaha ilaa fii bacdi alxaalaat oo qofku intuu jidboodo laga yaaba inay ilaahay subxana ood meelaha qaar toogana markaasoo kale waa dhici kartaa in eh, qofka ah, uu samayn kara rawahu muslim almuraadu biqunuuti qunuudka waxaa loola jeedaa alqiyaamu waa istaaga weeyaan xadiidka kun boqol iyo todoba iyo toddobaatanaad can cabdilahi bni camr bni caas radi allahu tacala canhuma ana rasula rasulka al sal slm qaala wuxuu yidhi axabu asalaati salaad waxaa loo kala gacaylo badan yahay ila allahi alla xaggiis looga jecel yahay salaatu daawuuda nebi daawuud salaadiisa alayhi asalaamu calaa nabiyina waaxabu siyaami siyaamna soon waxaa loogu kala gacaylo badan yahy ila allaha la weyne siyaamu daawuuda nebi daawuud soomkiisa weeyaan kaana wuxuu ahaaday nebi daawuud yanaamu mid saaxda nisfa leyli habeenka niskiisu saaxan jiray wa yaquumu wuxuu istaagi jiray uluahu habeenka saddex meelood hal meel ayuu ka saaxan jiray istaagi jiray cafwan wa yanaamu kadibna wuxuu saaxan jiray sudusahu lix meelood marka loo qaybiya hal meelood ayuu saaxan jiray weeyaan wayaquum wuxuu istaagi jiray yowma wa yasuum wuxuu soomi jiray iyo salaada waxaa ugu fadli badan salaada iyo soonka nabi daawud calayhi salaam nabi daawud marka habeenkii naskiisu ayuu saxan jiray markuu niska saxdo kadibna wuxuu istaagi jiray saddex meelood hal meel haddana ka istaagi jiray kadibna lix meelood hal meel ayuu ka saaxan jiray soonkana maalin uu soomi jiray maalin uu afuri jiray sala allahu calayhi waaalih wasalam xadiidka kun iyo boqol iyo siddeed iyo toddobaatanaad wa can jaabirin radi allahu tacala anhu qala wuxuui jaabir samictu rasul rsulka alaan ka maqli sala allahu ina fi leyli habeenka waxaa ku sugan la saacatan saacad baa ku sugan laa yuwaafiqa uusan waafaqayn muslimun ee muslima rajulu nin ninka marka laleeyahay waxaa weyaan qof weyaan dumarkan ay soo gelaysaa inta badan nabigeena ala sl xadiistiis waa arkaysaan in ragga laga hadla ragga ila nabiga hor joogaan haalibanna ayaga ayaa xataa qiyaamuleylka ragga iyo dumarka waxaa u badan inta badan haaliban ragga marka nabiga hadalkaas u tuura oo raggii aad la hadlayay hala hadlo laakiin muhimadda iyo qasadka lagala dan waa qof muslima nacam ama haween ha noqdo ama rag noqdo laa yuwaafiqa usan hayn rajulun qof musliman oo muslima yas'al allaha tacala alla weydiisana khayran khayr oo min amri dunya addunyada amarkeeda walaakhira ilaa haddii ay arrintaa dhacdo actaahu wuu siina isaga iyuu siina weyaan wadalika arrinka asagana kula leylatin habeen kasta saacaddaa ku jirtaa marka qofka marka habeen kasta habeen qof habeen dhan qofka taagnaada ka warrama shaki mana wuu haleelaya qofkii aakhir leylka istaagana inta badanna halkaas ayaa koleyba loo filaya marka in mxuu arrintaa lagu dadaalay nabigeena boorinay calayh salat slam xadiid kun boqol iyo sagaal iyo toddobaatanaad wacan abi hurayrata radi allahu tacala canhu ana nabiya nabigeena sal slm qaal nabigen wuxuu yihi idaa qaama axadukum hadduu istaaga midkiin min alleyla habeenka falyaftatix ha ku furfurta asalaata salaada birakcatayni laba rakca ku furfurta khafiifatayni fudfudud laba rakcoo fudfudud ha ku furta weeyaan fudud oon aad u dheereen weyaan maxaa yeelay qofka hurdaas hadda ka soo kacday jirki marka inaad mxuu ahay rukuucda iyo sujuuddaas iyo dhaqdhaqaaqaas hurdadii ay ka duulisa ood nashaad u hela rakcadka dheeray ayuu nabigeena calayhi salatu salaam arrintaas kala dan leeyahay rawahu muslim can caaishata radi allahu tacala anha waa xadidka kun boqol iyo sideetanaade eh, qaalat waxay tiri ummuminiin kaana rasul rasulka al waxay sal l slm ida qaama hadduu istaagay min aleyl habeenka iftataxa salaatahu birakcatayn khafiifatayn rawahu muslim imaam muslim ayaa xadidkaa wariyey xadiidka hore waxaa weeyaan iyo xadiidka dambe waa isku macno dhow yihiin weyaan xadiid kun boqol iyo kow iyo sideetanaad wa canha waxaa laga wariy mumi lmuminiin caaisha qaalat waxay tiri caaisha kaana rasul rasulka al wuxuu ahay sala allahu aleyh waali wasalam ay ka tagto asalaatu salaada min alleyl habeenka haddii ay salaada ka tagto waa qiyaamo leylkii min wajacin xanuun dartiis aw hayrihi ama xanuun waxaana hayrkiis oo la mid ah ama xanuun waxaanan ahayn sallaa nabigu tukan jiray calayhi salat slam fi maalinta ayuu tukan jiray intay cashrata rakca toban iyo laba rakca ayuu tukan jiray rawaahu muslim toban iyo kowgii wuxuu ku dari jiray hal xaba maxaa yeelay maalinta witer ma lahan waa shafciun toban iyo labadaas ayuu nabiga tukan jiray calayhi salat slaam maalintii xadiidka kun boqol iyo laba iyo sideetanaad wacan cumar waxaa lg ibn khataab radi allahu tacala anhu qal wuxu cumar sayid cumar radi allahu tacala anhu ardaha qal wuxuu yihi qala rasul wuxuu yihi sal l slam man naama qofka ka saaxda can xisbihi wardigiisa qofka ka saaxda aw can shayin shay ka saacda oo minhu wirdigaas ka mid ah faqara'ahu kadibna akhriya fii ma bayna salaati alfajri salaadda fajr intu dhexaysa iyo wa salaati duhri salaadda duhur kutiba lahu waxaa loo qoraa kaanamaa sida isagoo qaama kaanamaa sida isagoo qara'ahu akhriyay min alleyli habeenka akhriyay rawaahu muslim xisbiga waxaa la yidhaha wirdiga salaad joogta ayaad leedahay tobani kow rakca soddon rakca soddon i kow rakca konton i kow rakca boqol i kow rakca ilan qiyaamuleyli matna matna waa nin intuu kari karo sida raajix waa saas weyaan intuu kari karo ayuu tukanaya lakin witrka waa inuu u dabamariyo marka wax mar joogta qofkan leeyahy oo asaga u joogteeyey qur-aankina oo kale juz laba juz saddex juz shan juz eh, toddoba juz wamaa ilaa dalika wuxuu ilahay qadara oo joogta ayuu leeyahy habeenkiinu akhriya habeenkii marka qofki haddii aad ka mashquula ood kadibna salaada fajir marka la tukada ilaa duhurka dhexdooda inta ayadeed uu la imaado waxaa loo qorayaa habeenkii shaqada ayd inuu qabtay ilan habeenkii acmaashaas qiyaamka iyo qur iyo habeenkii ayaa waxaa weyaan camalkeeda ay u badan yihiin wakhtiyadaas ayaana shuqliga iyo waxyaabahaas qofka qalbigiisa inta badan ay degan tahay khushuuca ku badan yahay waa wakhtiga mxuu ahay mashhuudka ah oo lasoo xaadira waa markuu rabbigan subxana wa tacala hadla uu leeyay yaan dambidhaaf siiya yaan mxu janno wax weydiisana wamaa ilaa dalika marka xiliyada iyada qof istaagay ayuu la ajir noqonaya ayuu nabigeenle alayhi salatu salaam xadiidka kun boqol iyo saddex iyo siddeetanaad an abi huraraa radi alahu taala anhu qal u abu hurara qala rasul rasulka wuxu yihi sal l slm raxima allah allah naxariisa rajula nin qaama istaagay min alleyli habeenka istaagay oo fasalaa tukaday oo waaiqada kadibna kiciyey imra'atahu haweenaydiisa salaaddii u kici weeyaan fa inabat haddii ay diiddana oy hurda isku dhejisa nadaxa wuxuu ku firdhiyaa fii wajhiha wajigeed ama ku firdhiyey fii wajhiha wajigeed almaa biyu ku firdhiyey si ay hurdada ugu kacday len biyaha inta badan qofka hadii lagu shuba hurdada waa ka buubaysaa raxima allahu allah naxariis imra'atan haweeney qaamat istaagminaleyl habeenka waiqadad kadibna baraarujisay zawjaha ninkeeda fain abaa hadduu diida oo hurdada isku dhejiya nadaxad ku firdhisay fii wejhi wejhigiisa almaa biyo rawahu abu dawud iyo xadidka wariyey biisnaadin saxiix xadidka waa xadiid xasan ah marka watacaawanu cala albiri waataqwa inay haweenaydii qiyaamaleyl u istaagto kadib ninkii hurdada weynaay ama daalana ka kiciso wax badan baa muxuu helaysaa naxariista alla ayaana ay ku mudanaysaa ninkan waa sidii oo kale inuu intuu mxuu ah qiyamaleelka u kaca kadibna haweenaydiisa uu mxuu ah arrinta ayada u kiciyo oo haddii xataa ay diidda mararka qaar uu mxuu aha waxyaaba iyo rahurdada ka biibin aad muxuu ku sameeya arrinta ayada in raxmadda alla lagu muto ayuu nabigeena sheegay sal sl inuu ka barya subxana wa tacaala marka arrin loo baahan yahay in qiyaamuleylka guryaha lagula dadaalo walow haba yaraata in yarb ha noqote xadiid kun boqol iyo afar iyo siddeetanaad waxaa laga wariyey abi hurayra radi allahu tacala anhu ardaahu abi saciidin qaala waxay dhaheen labadaa saxaabi radia allahu tacala canhuma qaala waxay dhaheen qaala rasul rasulka wuxu yidhi sal l slam idaa ayqada hadduu kiciya alrajulu ninka ahlahu xaaskiisa min alleyli habeenka oo fasalaya ay tukadaan jamiican dhammaantood jamiican gadaal ay jirtaa sooma waxaa udhexaysa aw sallaa rakcatayni xagga la aada marka ay tukadaan jamiican dhammaantood aw sallaa ninka u tukada rakcatayni waa shaki min araawi weeyaane kutiba waxaa lagu qoraa labadaa qof kutiba labadoodii waxaa loo qoraa ama lagu qoraa fi daakiriina i wاdaakiraat fi daakiriina ragga alla xusa ayaa lagu qoraa buugga lagu qora ayaa lagu qoraa gabadhini waxaa lagu qoraa wاdaakiraat iyo gabdhaha alla xusa subxana wa tacala buugga lagu qora ayaa lagu qoraa weyaan gruubkaas ilahi subxana wa tacala wاdaakiriina allaha kaiira wاdaakiraat acad allahu lahum makfiratan waajran cadiiman kuwaas ilahay dembidhaafka iyo ajirka weyn u diyaariyey gruubkaasaa lagu daraa weyaan yaa ka weyn nicmadaas waa nicmo aad u weyn rawahu abu daawuud biisnaadin saxiix xadidka waa xadiid saxiix weeyaan xadiid kun boqol iyo shan iyo sideetanaad can caaishata radi allahu tacala canha ana nabiya nabigeena sal slm qala wuxuu yhi nabigeena idaa nacasa hadduu lulmooda u hurdooda ama u gundhura axadukum midkiin fi salaati salaada falyarqud ha saaxdo xataa yadhaba canhu ilaa uu ka taga annawmu ay ka tagta weyaan hurdadii naftiisa hurdaha fa ina axadakum midkiin idaa sallaa hadduu tukada wa huwa isaga naacisun uu yahay lacalahu waxaa karta yadhabu inuu u tallaaba qaada ood u jeesta yastakfiru inuu dembidhaaf alla wa tacala uu dhankaas la aado weyaan oo dembidhaaf weydiisasho inuu doono yadhabudaas socodka cadigay ma ahan inuu damca inuu doono inuu dhaqaaqo inuu muxuu aha rabo yastaqfiruni dambidhaaf alla weydiista fayasuba kadibna uu habaaro nafsahu naftiisa ayaa laga yaaba muttafaqun caley intuu rabbi oo janno isdhihi laha uu cagsigii alla weydiiyo subxana wa tacaala qofkii waxba kama warhay marba haddii hurdada ay kaa qayb noqoto saxa si dhibaato ada iskugu keensanin ilaahayna subxana wa tacala dhibkaas maba kula rababa midda kale haddii xataa hurdada ay kaa qaalib noqoto adoo salaadda u taagan oo oo dhacdo qof taagan qofistaaga baa lagu qori ilan wax tabartaada ka baxsan wa laa yukalifu allahu nafsan ilaa wuscaha waxaa looga qiyaasanaya qofkii qiyaamuleyl tukan jiray soomi jiray wanaagga la imaan jiray xisbiga qur-aanka wardigiisa akhrisan jiray kadibna safray amaba jiraday ilahay subxana wa tacala wuu qoraya sida axaadiis badan ku sugan weeyaan xadiid kun boqol iyo lix iyo siddeetanaad can abi hurayrata radi allahu tacala canhu arda qala wuxu yhi abu hurayra qala rasu rasulka wuxu yhi sal sl ida qaama axadukum midkiin haduu istaaga min alleyli habeenka oo fastacjama uu ku adkaada alquraan quraanku calaa lisaani carabkiis uu ku adkaada istacjam waa kalcajam cajab dadka oo carabiga aanan aqoon waa dad yani ku adagi afki saasaa taqriban ay ka dhiganta weyaan quraankiyaa ku adkaaday faistacjama oo ku adkaada nacam alquraan quraanka calaa lisaani carabkiisa falam yadri uusan ogeyn maa yaquulu wuxuu leeyahay uusan dareemaynin uusan fahmaynin uusan dhadhansanaynin falyadajic iska saxda rawahu muslim imaam muslim ayaa xadidkaa wariyey marka haddii aad habeenkii markaad salaatuleylka u istaagto kadibna adigoo qul huwa allahu axadun markii aad bilowdo kadibna walyaalkaafiruun afka sii saara aad aragto od iska kaa dhexdalsamaan oo iskugu kaa toosneen oo wixi ad akhrisid wixi akhrin aadan fahmayn hala saxdu yir nabigeena calayhi salaatu wasalaam maxaa yeele arrinta ayad arrin loo baahan yahy ma ahan adigoo nashaad lahoo macaanida qur fahma inaad la imaada ayaa loo baahan yahay qiyaamuleylka siduu nabigeenna raba calayhi salat slam diintan ay qabto baabu istixbaabi qiyaami ramadaana bisha ramadaan in la istaago oo salaatuleyl la tukada sunanimadiisa wahuwa taraawiix waa taraawiixda weeyaan sunnada arrinta ay tahay iyuu baabiya weeyaan xadiid kun boqol iyo todoba sideetanaad wacan abi hurayrata radi allahu tacala anhu ana rasul rasulka al sal sl qaal nabigan wuxuu yidhi man qaama qof istaaga ramadaana bisha ramadaan iimaanan alla rumayn darteed iyo waxtisaaban ajir gurubsasho iyo aruursasho darteed qufira lahu waxaa loo dhaafaa maa taqadam wix hormaray min dembi dembigiisa muttafaqun calayh qofkii bisha ramadaan ilahay dartiis u iimaan iyo ajar aruursa darteed u istaago qiyaamaleyl la imaada dembigiisa hormaray waa loo dhaafay ayuu nabi yidhi calayhi salatu aad u weyn kun boqol iyo wa canhu abi hurayra waxaa laga wey anhu qala abu hurayra kaana rasulla rasulka al waxay sal lla yuraqibu mid jeclaysiiyo mid ku booriyo fii qiyaami ramadaana bisha ramadaan in la istaago min hayri an yamurahum inuu fara hayrkeed min hayri an yamurahum isaga onan farin fiihi qiyaamkaas bicaiimati waajibnimo waajibnimo way caiimadaas fayaquul wuxuu dhihi jir nabigan ala sl slam man qaama qofkii saaga ramadana bisha ramadaan iimaanan alla rumayn darteed o xisaaban ajir gurubsasho darteed waqufira lahu waxaa loo dhafaa maa taqadam wixu hormarin dembi dembigiis ka mid ah, rawahu muslim xadiidkan nabigeena sala allahu alay ali waslem wuxuu farayaa wuxuu aad u jeclaysin jiray saxaabada inay qiyaamuleylka ay sameeyaan siduu abu hureyre cadayna radia allahu tacala anu ardaa wuxuuna ka dhigay qofkii iimaan iyo ajir aruusasho u istaago ramadaankaas in waxaa weyaan dembigiisa hore loo dhaafaa wax aad weyn dunuubta aad bay u tiro badanta bini aadamka fi leyl wanahaar baabu fadli qiyaami baabu fadli qiyaami leylati اlqadri leylat اlqadarka in la istaago fadliga ay leedahay ayuu u baab yahay iyo wa bayaani arja layaaliha habeenadeeda kuwa ay ugu rajo badan tahay in habeenkaas lala kulma cadayn la cadayn u baab yahay weeyaan fadliga leylat اlqadarka ay leedahay iyo weyninka ay leedahay iyo habeenada leylatulqadarka in la helo looga rajo badan yahay ayuu baabka u baabaystay imaamka caleyh raxmatullah qaala allahu caza wajal rabbiga wuxuu yidhi ina anaga anzalnahu waxaan soo dejinnay qur-aanka fii leylati alqadri leylatulqadarka ayaan soo dejinay wamaa adraaka maa leylat lqadri leylat lqadri maxaa ku ogeysay leylatqadr waxay tahay leylat lqadri khayru min alfi shahr leylatqadarka kun bilood ay ka khayr badan tahay weyaan tanazalu malaaikatu waruuxu fiiha malaaigta jibriil baa soo dega gudaheeda biidni rabbihim rabbigooda muxuu idinkiisa salaamun hiya xataa maطlaci اlfajri marka suuraddaas wuxuu le rabbigan subxana wa tacala qur'anka dhan ba leylatulqadarka la soo dejiy waa habeenka lowh maxfuudka laga soo qaaday oo la keenay ila asamaai اdunya wa qaala tacala rabbigan wuxuu yidhi ina anaga anzalnahu qur'anku aan soo dejinnay fii leylatin habeen mubaarakatin barakaysan way waa leylatulqadarka xadiidka kun boqol iyo sagaal iyo sideetanaad wacan abi hurayrata radi allahu tacala anhu can nabi nabigena sal slm qal nabigeen wuxuu yidhi man qaama qofka istaaga leylata alqadri leylata alqadarka qofka istaaga iimaanan alla rumayn iyo waxtisaaban ajar aruusasha ufira lahu waa loo dhaafaa maa taqadam xurmani dembi dembigiisa muttafaqun caleyh xadiidka kun boqol iyo sagaashanaad wacan ibni cumar radi allahu tacala anhuma ana rajaalan rag oo min asxaabi nabi nabiga asxaabadiis ka mid a ah, uruu waxaa la tusiyey leylata alqadri leylat alqadarka fi lmanaami hurdaa lagu tusiyey fi sabci alawaakhiri toddobada dambe oo bisha ramadaan inay ku jirto ayaa la tusi weeyaan ruy ay ku arkeen faqaala rasul rasulka wuxu yidhi sal l slm waxaan arkaa ru'yaakum ru'yadiinna tawaata'at inay ku kulantay oo iswaafaqday isku waafaqday fi sabci toddobada alawaakhiri ee damba faman kaana qofkaada mutaxariiha qof ku dadaala oo barbaara oo raadiya qofkii ahaado falyataxaraha haka raadiyo oo mxuu aha ka barbaaro fi sabci alawaakhiri toddobada damba oo ramadaanka way muttafaqun caleyh saasuu nabigeena cadayna xadiidkan boqol iyo kow iyo sagaashanaad an caiشhata radi allahu tacala anha qaalat waxay tii um اlmuminiin kaana rasul rasulka wuxuu sal اlah slm yujaawiru mid ictikaafo fi lcashri tobanka alawaakhiri ee dambe min ramadaan ramadaan ka mid yquul wuxuu dhihi jiray taxaraw ku dadaala leylat alqadri oo ka raadiyo fi lcashri tobanka alawaakhiri oo min ramadaan ramadaan ka mid muttafaqun caleyh axaadiista macaanidooda waa isleeyihiin xadiidka kun boqol iyo laba iyo sagaashanaad canha um lmuminiin caisha waxaa lg radi allahu tacala canha waardaaha ana rasula rasulka al sal sl qala wuxuu yihi taxaraw ku dadaala oo raaraadiyo oo barbaara leylat alqadri qadrka fi lwitri tiradaas dheer oo min alcashri tobanka alawaakhir ee dambe oo min ramadaana ka mid weyaan labaatan iyo kowga labaatan iyo saddexda labaatan iyo shanta labaatan iyo toddobada iyo labaatan iyo sagaalka weyaan tiradasdheerka tiradaas dheer weyaan xadiidka kun boqol iyo saddex iyo sagaashanaad canha waxaa lagu um lmuuminiin caaisha radi allahu tacala anhu arda qaalat waxay tihi kaana rasul rasulka ala sal slm idaa dakhala hadduu gala cashru tobanka hadduu gala alawaakhir ee dambe ee min ramadaana ka mid ah axya leyla habeenka dhan wuu noolan jir nabiga calahi salatu salaam wuxuu ku noolaynayaa wuxuu ku noolaynayaa qiyaamuleyl iyo quraan akhrin iyo dikri iyo allabarya ayuu ku noolan jir nabigeena ala sl slm waiqad ahlahu reerkiisana wuu toosin jiray wajada nabiga wuuna dadaali jiray jidiye iyo dadaal ayuu nabiga la jiray ala slat slam washada almizara hoosguntigana waa adkaysan jiray dharkuu isku xiri jirayna waa lagu fasira haweenkuu ka fogaan jirn waa lagu fasira tan dama ayaana muxuu ahaa ay u badayn culimada muttafaqun caleyh maxaa qofka haweenka waa mashqala waa ina tabardhigaya qofka haddii taqriiban aad mxuu ahay mucaashara iyo waxaas ay dhacdo waxaa laga yaabaa nashaadkii iyo tabartii aad u qabay cibaadada inay ka daciifto xadiidka kun boqol iyo afar iyo sagaashanaad wa canha um lmuminiin waxaa laga weri caaisha radi allahu tacala anha ardaha kana rasul rasulka qaala qaalat waxay tihi kaana rasuula rasulka wuxuu sal slm yejtahidu mid dadaala fii ramadaana bisha ramadaan maa laa yejtahidu wuxuusan ka dadaalaynin ku dadaalaynin fii hayrihi ramadaanka hayrkiis wa fi lcashri alawaakhiri tobanka damba oo minhu ka a ramadaankana mala yjtahid wuxuusan ku dadaali jiray fii hayrihi tobankaas wixii ka soo haray rawahu muslim nabigeena cala sla slam bisha ramadaan dadaalku uu la imaana bilaha kale dadaal usan la imaan jirin la imaan jirin cibaadada xaggeeda tobanka dambana labaatanka kale wuxuusan dadaal uusan bixin jirin ayuu nabiga bixina calayhi salaam maxaa yeel kala fadli badan yihiin khayrkana waa ku kala badan yahay weeyaan xadiidka kun boqol iyo shan iyo sagaashanaad canha umilmumin waxaa laga weri caaisha radi anha ardaha qaalat waxay tihi qultu waxaan idhi rasuula rasuulka allow ara'ayta bal ka in calimta haddii aan ogaada ayu leylatin habeenka ay tahay leylat qadri leylat qadarka maa aqulu fiiha maxaan dhihi haddii habeenka ay leylat qadarka aan ogaado od ilaahay i ogeysay si aan ku ogaadaba maxaan dhihi qaala wuxuu yidhi nabigeena cala sla slam quli waxaad tidhahdaa allaahuma allah innaka adiga cafuwun mid cafin badan baa tahay tuxibu waxaadna jecesha alcafwa cafintana waad jecesha faacfu canii ilaah iska cafi adduuniya aakhra bi cafi adduunna waxaa weeyaan adduunkan cafis igu sii aakhiran muxuu ahaa naar iga cafi oo jannay weyan cadaabkii iyo muxuu ahaa iyo dembigiiba iga cafi weyan rawahu tirmidiy waqaala wuxuu yihi tirmidi xadiiun xasanu sai xadidka waa xadid saxiix weeyaan baabu fadli siwaak cadayga fadliga ule ayuu u baab yahay iyo wa khisaali اlfiطrati fiطrada noocyaheeda iyo muxuu ahaa qaybahay u kala qaybsanta weyaan fiطrada waxaa la yidhahdaa tafaasiir badan baa lagu fasiraa fiطrada sida ugu badan waxaa weeyaan maa faطara allaahu fiihi annaas min alkhayr ilaahay subxaana wa tacaala dadka markuu uumaayey maskaxuu ku umay timuu ku umay qalbiguu ku umay gacanuu ku umay midabuu ku umay ilkuu ku umay firadana waxaa weya wax daakhilka ku jira oo wanaag jacayl iyo xumaan nacaybna qofku ku umanta ilah ku umay subxana wa tacaala in wax xunna u naca waxa fiicanna u jeclaado marka waxyaabaha firada taas waa lagu fasira waxyaabahaas ilaahay subxana wa tacala uu dadka ku khalqay firat allahi fara annaasa calayha towxiidka ka mid ah ilahay inuu waaxid yahay qofka ku umantahay canug yar oo saddexda sana jira ama labada sana jira waxba aqooni ilahay intuu jira hadaad tirada koru gacantu taagaya subxaan allah u fiirsada arrintayda xataa hadduu gaal yahay oo kuwan gaalada caadiga muxuu ahaa ay dhaleen hadduu yahay oo ilmaha gaalada mxu ilmahooda hadduu yahay haddii aad tira ilahay ag u jira kor ay gacantu qaadayaan waa fitra qofka markii aad naxa ama u baqa waxaa weeye markiiba waxyaabahaas wanaag oo ku uman waxaa ka a ah marka mxuu ahaa eh, noocyaheeda eh, waxyaabaha noo imaan doona insha allahu tacala taas tafsiirka lagu fasira ay ka tahay waxyabaha kalo lagu fasir waxa ka a ah dhaqanka ambiyada ambiyada dhaqankoodii ayaa fitra la yidhahdaa ila ilaha fitradu muxuu ahay aad u uumay way toosay u wateen weligood lidalika nabigeena alayh slat slam weligiis khamra muusan cabin weligiisna sanama sujuudin u fiirsada weligiisna zina iyo baabkeed ma gelin xitaa iska dhaaf isagee weligiis nasabkiisa muxuu ahay zina muusan gelin nabigeen alah slat slam ya waxyaaba layaab kale ay tahay bal bilcagsi maa zanat nabiyu imra'atu nabiyin qad naag uu nabi qabana weligeed maba zinaysan lidalika fakhanataahuma markuu rabbiga le subxana wa tacala nabi muxuu aha nuux iyo nabi luut kaanata taxta cabdayni min cibaadina saalixayni fakhanataahuma khiyaanadaas khiyaana fi diin weeyaan oo tawxiidka ay diideen iyo dhibaataay la imaadeen iyo dhankaas laakiin dhanka cirdiga iyo sharafta ma aha weyaan ina maasanat imra'ata nabiyin qad marka waxaa weeyaan <clears throat> marka cadayga fadliga uu leeyahy ayuu u iyo khisaasha ama noocyada ama tilmaamaha fitrada ayuu muxuu ahaa imaamka caleyh raxmat ullah halkaan soo arorin doonaa min qowli rasuli lah sal slm xadiid kun boqol iyo lix iyo sagaashanaad wacan abi hurayrata radi allahu tacala canhu ardaahu ana rasula rasulka al sal slm qaal nabigan wuxuu yidhi lowlaa an ashuqa haddii aanan dhibaynin lowlaa an ashuqa haddii aanan inaan dhiba aanan rabin ama aanan dhibaynin calaa ummatii ummaddayda aw cala annaas dadka aanan inaan dhiba aanan rabin ama aan ka baqaynin la amartuhum waxaan fari lahaa bisiwaaki inay cadiyaystaan aan fari lahaa maca kulli salaatin salaad la arka maceeda salaad la arka markay inay cadiyaystaan ayaan far lahay nabigana alai slat slam mutafaqu marka cadiga qiimaha uu leey wax la koobi kara maahan maxaa yeelay qofka muminka oo soo cadiyaysta oo muxuu ahaa soo nadiifiya oo kadibna safka gala iyo qofka muminka ah oo isagoo muxuu ahay nadaafadiisa ay aad u ficnayn soo cadiyaysanin laga yaaba inay waxyaaba ay ka soo muxuu ahay shiirayaan aanan wanaagsanayn haddii ay muxuu ahay safka galaan isku nooc qofku galab dukala isku si ma noqonay waxaa laga yaaba qofki inuu shiqi anfus ku rafaada weliba dadku kala daran yihiin dad waxaa jira aad wax muxuu ahay uriye oo meel fog wax ka soo qabana magnadkooda urinta aad u xoogan yihi dadkaasoo kale waxaa laga yaba inuu masjidka xataa ku tukan waayaba oo khashuuc ka luma marka diintana sida waa diin nadaafad waa diin dahaara marka nabigeena calai slat slaamna weligiis ugu dadaali jira cadiga lama muxuu ahay cid lama arkin weyaan waana noo iman doonta insha allahu tacala siduu nabigan ugu dadaali jiray adayga marka adayga in lagu dadaalo oo salawaadka jeebku iskaga jira mar alle marka weyse aadaad gashaba aad marka aad ku bilowdo inkastoo dee mararka qaar laga yaaba meelaha caamka oo lagu wada qaadana qofka haddii caday aad la fadhiisto dhibaata dadkii aad salaada dhaafinaysaa wahakada wamaa ilaa dalika taa markaan ayadan ha loo baraaruga laakiin kolleyba marka la weyse qaadana in waxaa weeyaan la cadiyaysto waa shay aad weyn samayn kartaa intaad sugaysa oo taagantaa cadiyaysani kadibna markaad gelaysaba waa luqluqanaysa horay umaad marka muxuu insha allah tacala ka weysi qaadanaysaa meelaha ciriiriga oo saan masaajidda iyo meelaha dadka ay sugayaan oo kale laakiin meelaha kale caadiga qofka caadi inuu cadiyaysto iska weysi qaato si fiican isusoo nadiifiya ayaa wanaag badan weeyaan xadiidka kun iyo boqol iyo siddeed iyo sagaashanaad waan caaishata radi allahu tacala canha qaalat waxay tiri umlmuminiin caaisha kunnaa waxaan ahanay nuciddu kuwa u diyaariyo lirasuulilah rsulka al sala allahu aleh wasalam siwaakahu cadaygiisa iwa tahuurahu rahu iyo weysadiisa du hadaa la yidhahdo oo daada la goda waa camaliyadda weyse qaadashada waa haddii daada la kordhabana waa weysada laftirkeeda wx lagu weyse qaadanaya waa biyihii weeyaan marka daadaas eh, kordhaban iyo godnaankaas laba macno ay kala xambaarsan mid waxaa weyan waa camalkii iyo shaqada la qabanayo weyse qaadashadii iyo weysadii weeyaan camal camaliyadii markii la kordhabana waxaa weyan waa biyihii lagu weyse qaadana weyaan nabiga marka waxay u diyaarin jireen leedahay cadaygii iyo weysadii fayabcahuhu allah ilaahay baa marka soo bixiyo oo soo nooleeya maa shaaa intuu doono an yabcaثahu inuu soo bixiyo min aleyl habeenka markuu ilaahay u damca marka ayuu ilahay usoo kiciyaa salaada inuu dukada ayuu usoo kiciyaa fayatasawaku kadibna wuu cadayaysanay jiray nabiga ala slat slam wayatawada' weyse qaadan jiray wayusallii wuu tukan jiray rawah muslim lidalika qofka markaad hurdada ka soo kacda intaadan wax kale qabanin waa inaad cadayaysato waxyaabaha ay muakadka kusii noqonaysa cadayga oo culimmada ay sheegaan waxaa way cinda tagayur اlfam afka markuu hurda amaba aamus qofka aw bisamtin qofka aamus muddo haddii afka isku haysa iskugu hayso waxaa weyan afkuu doorsamaya aadan hadlin kadalika waxaa weeyaan eh, haddii aad hurdana waa la mid marka amaba waxyaaba waxyaabaha basasha iyo wixii la midka toonta iyo eh, qof dadka dee sigaarka caba iyo ah, nacuudu billahi min dalika marka waxyaabahas kulli afkoo doorsamaya lidalika dadka sigaarka cab masaajidaha ina imaanin waa masaajidaha ina imaanin waa oy ka joogaan ilaa sigaarka ay ka tagayaan ama ay waxyaabo mxuu ahaa afka iskaga zuuliyaan laga hela waxaas ka zuuliya maxaa yeelay toon iyo basal ayaa masaajidda loo diiday in lala imaado oo qofka nabiga wuxu yidh ala sl qofkii labadan geed oo xunxun soo cuna yuusan mxuu ahaa noo imaan falyatasilna walaa yaqrabna hanaga fogaado yuusan noo soo dhowaanin meelahan ku tukan yuusan imaanin maxaa yeele malaaigtii wax biniaadamka u dhibsana ayadoo ay dhibsani lidalika qofka asaga inuu guryaha joogoba qof sigaar cabaa ka warrama wax muxarama oo dee urkina kasii ur badan waa khatar mogta marka baabkaas siwaaga in lagu dadaalo mararka qar wa laga yaba intuu saas yihahdo uu isleeyahay masigaaro muxuu ahay qiiqiya moogta gudaha galaya markaasaa qaybaha dhan oo dabeesha ay marayso dhan ayuu ku wada jiraa marka neeftiioo la socdaaba lidaalika qof markuu agtaada ku tukada qofka halisuu gelaya inuu salaad iskaga baxay iyo qofkii cimaamada yahayo inaad san ku duubtaa laga yaaba lakiin kii cimaamad aan wadanin allahu naxariisto cimaamadaha la qaato meelaha khaasatan sigaarka aad looga cabo soomaalida iyo bulshada hadda kenya waxyaabaha ay ku wanaagsan tahay oo runtii ummadaha kale kaga duwan tahay waa sigaar la'aanta xaqiiqatan gaal iyo islaamba weliba islaan iyo gaalna gaalkaa sigaar yar waddankan aan joogno xitaa qof gaal oo inta soo gala amaba qof xataa caadi ah, oo meel bas aho dad ay ku jiraan sigaar ku dhuuqaba arkaysid meel maqaaxad ahoo ummad ay fadhiyaan qof sigaar ku cababa arkaysid baynamaa dalalka islaamka oo kuwa diinta lagu tuhma shacabkooda xisho darra kula soo galaya sigaar kugu cabi waxaa weeyaan jidkaad kaaga hor imanaya sigaar kula cabi meel bas lagu suga aad jooga sigaar ku cabi waxaa wey maqaayaduu soo gelaya cuna laga cunaya sigaar ku cabi meel oo internet wax laga dirsanaya sigaar ku cabi haddii aad gasho markaad soo baxda waxaa wey waxaad noqonaysaa sigaar soo cabi imaamadda iyo wixdan waxay wada noqonayaan sheekh ma intaad soo baxda ma bahalkii aad u dhumataa heerkaasaa lagu leeyahy waa inaad markaad ka soo baxda meelahaas qof ku dhibaatood inaad dharkii wixii iska bixiso ood ku ridda meelahaas lagu dhaqa ku ridda waa tala kale ma marka waxyaabahaas waxyaabaha loo bahan ya wey in laga tarbiyay maca dalika alxamdulillah annaga aad baan ugu yeerna generationkan dambe iyo jiilkan dambe hadda soo baxay oo qaarkood ay sababaawaga noqon hayaan qaar ay mxuaha salaada ka tagayan qaar ay xogoo diintii ay ku fuudaysanaan waxay noqon doonaan ilah baa ogsoon haddii kuwa laga daba tagana kolleyba way hagaagi doonaan insha allahu tacala ilan wixii laga shaqeeya dadka horeba horaan sida lahan jiri waa taqaanaan gadaal dhexdaa laga toosay dhexdaa laga toosay horaan sida lawaad ogeydeen marka ummaddan waxaa weeyaan yaryar oo laftirkood hadda sii farabaxsanaana oo social mediaha inta badan ku mashquulay oo shubahda iyo shahawaadka iyo dhan walba laga galay ayaga laftirkood waxay u baahan yihin in meelihii looga daba tago nabigeena ala slam muhimadiisana waxay ahayd ummaddan inuu naarta ka celiyo ka badbaadiyo waa tii xadiidku nabigeena dhihi jira alayh slat slaam aniga tusaalahaygii tusaalahiina wuxuu la tooyahay nin dab markuu dabka kadibna baalalaydi iyo haanlihii iyo mxuu ahay cayayaankii ay guda galeen inay mxuu ahay ku daataan dabkii isagana uu mxuu ahay dabka ka celcelina markaasa nabigu wuxu ley alay slat halkaad marada ka xirtaan ayaa waxaa idinka hayaa naartoo idinka celinaya nabig alay sla slam adinkan waad iga faarbaxsanaysa waad ku daadanaysaan ummadda marka naarta laga celiyo oo laga badbaadiyo waa muhiimadda ambiyada ambiyadina way dhinteen nabi maxamed u dhintay alayh slat slam idan alculamaau waraat اlambiya dadka culimada iyo dadka akhyaarta iyo dadka mxu ducaada iyo dadka mxuu aha diintan u qiiroona dad diintan jecel waa shaqo u taala marka dayartaas waxay noqon doonaan ma naqaan inay u baxsan doonaan sigaarka ay u badan doonaan waa suuragal wa wax ka weynayba qaarkood ay muxuu ahay darooge iyo wax jiniyaaba ay sii galeen laakiin dadkii hore alxamdulillah aad bay runtii ugu yaryihiin ummadda soomaaliyeed khaasatan qutrigan kenya dadka degan iyo muslimiinta iyo gaalada xataa dadka muxuu ah bulshada dhan oo kenya degan sigaarka waa dadka ugu sigaar cabka yar hadda nairobi ad aragteen meel yaraa loo sameeyo muxuu ah karantiila toonka meel yaraa loo xiray halkaas ay ku dilaysan yihiin meel kale oo muxuu ah kaga soo bixi karaan khayr allah siiyo waa wax aad u fiican runtii dadka arrintaa ku fikiray alla hanuuniye allaha ka abaalmaryo abaalmarkana imaan allah ugu dhigo xadiidka kun iyo boqol iyo xadiidka kun boqol iyo sagaashan iyo sagaalaad wacan anasin radi allahu tacala anhu qala wuxu yihi qala rasul rasulka wuxu sal l slm aktartu waxaan idinku badiyey calaykum dushiina fi siwaaki fii shani siwaak adayga shanigiisa ku badi weyaan oo war adayda war adaygo war adaygo nabiga si aad u wada cadayd u lahaa marka muxuu jira sabtabay ku dhibsadaan markaasuu yidhi adaygii iyo ka sheekayntiisa iyo faritaankiisa iyo kuborintiisa aad baan inkugu badiyey saasuu nabigu ku yidhi alayh ficlan in la badiyana wax habboon oo wanaag badan oo qiimo badan waa noo imaan doonta insha allahu tacala inuu alla raaligelinaa wa tacaala afkana uu daahirinaya rawahu lbukhaari xadiid kun boqol iyo kun iyo laba boqolaad wacan shureyx ibni hani waxaa la wari qal wuxu uhi qultu waxaan idhi licaishatu waxaan u idhi radia allahu tacala canha wa ardaaha biayi shayin shaygaba kaana u ahay yabdau midku bilaaba anabiy nabigeena sal l slem idaa dakhala beytahu markuu gurigiisa gala muxuu ku bilaabi jiray guriga guriga markuu dalaq nabiga soo yira muxuu samayn jiray qaalat waxay tihi bisiwaak bal arka cadayuu nabiga ku bilaabi jiray rawaahu muslim ahalkiisuu salaamaya ahalkiisuu la macaashuranaya ahalkiisu u sheekaynaya guriga muxuntuu cunaya intuusan wax kale muxuu ahay samaynin inuu isnadiifiyo nabigan ala ayuu samayn jiray lidalika cadayga guryaha marka la tago in la cadiyaysto meelaha lagu weyse qaadana lagu cadiyaysto ka warrama haddii jidadka iyo meelaha lagu cadaystaga arrinta ayda soo aragtaan ya baabkaas weli waa idiin yeellaa soomaalida iyo qolyaha masaayida iyo eh, cadiga waa taqaanaan waa ku dadaalaan waay saasay wada xataa masaayid waana lamid masaayid waxay yidhahdaan mawta soomaaliya reebtin ah saasay sheegtaan abuya yidhahdaan abtiyowa afkooda marka qolyahan xataa cawaanta dhan qolyahan rendiilada iyo mxuu ahay saakuyeyda iyo qolyaha kale oo dhankan marsabed xagga dhankaa degan oo laftirkooda waa lamid wax alle wixii mxuu aha xoolo jir ah ama ari ama lo ama geel dhammaantood inay cadigaas ku dadaalaan waa wax dhaqan u ah waan la yaabay runti soomaalida waa isku nooc yihiin marka sida muuqata nabigeena calayi slat slam inta badan salaadda wuxuu waxaa weyaan wuxuu sheegay in mar alle markii salaadda mxuu ahaa la gelaa oo salaad kasta in la cadiyeysto salaadana tabcan maxay u baahan tahay weys weyse riwaayaadka qaarna maca kulli wudu ayaaba soo aroortayba marka wakhtiga weysada sax wakhtiga guryaha la tagana sax laakiin jidadka lagu cadiyeysto koleyba waxaa weeyaan waxaa laga yaabaa dahaaradii iyo nadiifnimadii sidii la rabay inayna u suuragelin laba shay ka mid kugu dhici saan is leeyahay nas ma ahan tabcan lakiin waa sida ii muuqata tan koobaad in aad muxuu ahaa waxyaabihii kaa soo baxay cadiga mogta wasaquu wataa wamaa ilaa dalika mararka qaar wuxuu wataa shiir wanaagsanayn wixii inaad mxuu ahaa aad wada liqdo oo hoos ay kugu degaan oo mxuu ahaa ataa cadigii qaybihii ka soo gogo'ay inay ay kugu tagaan waa wax suuragal sooma tan labaad xataa inaynu wii ayba w luqluqasho u baahan yin sheekh u bahan yin mogt inay wix intay kaakaagacaan ay sii biiraan laga yaaba wixii sii kordhaan marka koleyba waxaa habboon in meelaha lisku mxuu ah lagu cadiyeysan karo oo mxua lagu nadiifin karo inay laga dhigo way ila qurux badan tahay waalcilmu cind allahi caza wajal xadiidka kun iyo boqol iyo kun iyo laba boqol iyo koobaad alxamdu lilah an abi muusa waxaa laga walali shacir radi allahu tacala anhu ardah cabdulah bn qays wayn qala wuxuu yidhi abi muusa dahaltu waan galay cala nabi nabigaan u galay sal lla slm wa arafu siwaaki cadayga darafkiisana calaa lisaanihi intuu ugu gelaya marka carabkiisu saaran yah wayaane intuu ugu gelaya dahaltu intuu gela agee waa gurigiisi guriga ayuu jooga markaas carabka wuxuu saarnaa darafka cadayga wuxuu saarnaa darafta ama geeska carabka u saarnaa uu ku cadaysana nabigeena alayh salat slam wa hada lafdu muslim xadiid kun iyo laba boqol iyo labaad wacan caaishata radi allahu tacala canha ardaha ana nabiya nabigeena sal slm qal nabig wuxuu yidhi asiwaaku adayga matharatun mid dahiriye weeyaan lilfami afka mid dahiriye oo nadiifiye weeyaan oo udgiyo carfiyo mardaatun mid raalligarayo weeyaan lirabbi rabbina raalligarayo subxaana wa tacaala rawahu nasaai wibni khusayma fii saxiixihi biisnaadin biasaniida saxiixa xadidka waa xadiid saxiix weyaan haddii markaad cadayga laba shay kuu qabta laba muhima afkaadii kuu nadiifiyey ood kuu udgiyey kuu carfiyey kuu ahaariyey daahir kaaga dhigay iyo rabbiga ku abuurtay ood garay maxaad marka cad u daynaysaaba in markii ilmaha lagu tarbiyeeyo lagu tarbiyey mxuu ah dumarkii lagu tarbiyey waxaa weyaan naftii aqribadii jiraankii wax aad u qiimo badan waa cadayga noocyadan hadda oo golgeedka oo mxuu ahaa hadda beryahan la isticmaalo oo dawada wata laftirkiisa waxaa weyaan dhibaatooyin badan buu keenay oo baryahan dambe yani waxyaaba badan baa ka ratimay in bolol ilkihay bololaan wamaa ilaa dalik noocyada laga sameey ayaa noocyo inta badan waad aragteen waa macaan yihiin qaar badanaa macaan macaankaas marka qofka inuu aad ugu dadaalo ood mxuu aha biyaha aad u isticmaalo ood luqluqdo oo iska saara mooyane haddii ay mxuu ahay macaankaas gudaha ku baaqi noqdo khaasatan carruurtao kale ilkahu tira arrimahaas marka waa in lagu baraarugsanaado laftirkeeda cadaygan cadigo annagaan isticmaal araagga wax ka qiimo badan waa la waay oo kaga caafimaad badan ilkaha kaga mxuu nadiifin badnaa afka maalkaasaa un baa lagu leeyahay meelihii laabyadii godadki dhan uskag io ka wada buuxa marka qofkii markii aad ka baxa cadar maalka yaraayo mxu ah, golget markuu ka baxa dawada ay ka baxdaba acuudu bilah ka dhici meesha marka taa waa muhiim in noocyada xataa lagu cadayeysana eh, nooc uu noqdo qiimo badan nabigeena alai sl slam ayuu ku dadaali jiray araaggaas ayuu ku dadaali jiray nabigeena alah slat slaam xadiidka Ah, xadiidka kun iyo laba boqol iyo saddexaad wacan abi hurayrata radi allahu tacala anhu can nabigeen wuxuu ka wary sal sl qal nabigen wuxuu yidhi alfitratu fitradii aan hadda soo sharxaynay shayga ilah ku khalqi fitrat allahi alatii fatara annaas calayha hamsun waa shan aw khamsun shan waxay ka mid yihiin min alfitrati culimadan waxay rajaxayaan riwaaye qaybtaas dambe hamsun min alfitra fitrada shantaa bas ma ahane muxuu ahay firada waxaa ka mid shan uu nabiga sheegi doono alayh sala slam maxaa yeele waa ka badan yihin inta hadda uu sheegi doono alkhitaanu in laisguda waa firada nabigeena nabi ibraahim alayh salaa salaam isagaa isguday bilqaduum intuu isu qaatay bahal masaara ayuu isku amaba mxuu gudin ayuu isku mxuu ahaa guday weyaan asagoo weliba nin weyna walistixdaadu iyo in hoose layska xiro waa iyadana waa fira qof ay wixii ay raaracaan ma jiraayo qof walba waa inuu iska nadiifiyo wataqliimu aladfaari cidiyaha in la gaabiyo qolyahan dee inkaartay ku dhacday oo ay wareerto waa gooni laakiin ummadda inta badan waad aragteen cidiyaha la gaabiyo wax ku abuuran qofka diin kastaba ha wato iyo wanadfu libti iyo kalkisha in la tifo oo timihii laga saaro weeyaan o iyo waqasu shaaribi shaaribta in la gaabiyo intaas fitrada ay ka mid yihin qaar dee shaaribka ay ka oo ku dhaarta shaaribkana way jiri jireen beryihii hore shuuciyada ay dalka soomaaliya maamuli jirtay muttafaqun caleyh alistixdaadu xalqu alcaanati tima hoose oo waxaa weyaan la xiro weyaan wa huwa isagana xalqu shacri timaha aladii kaasoo xowla farji farjiga agagaarkiisa eh, ahaaday oo timahaas oo la zuuliye weyaan nadf ibtiga ayaa marka waxyar kaga noqonaya klkisha eh, ah, oo timaha qofka haddii wixii ay ka tiro oo tabar waayo oo jafi waayo oo dadka qaar xata ay ku dhaawacmayaan dadka jirkooda kala jilacsan yahay waa baab kale amaba cidiyi xataa dad baa ku rafaadaan laga yaabaa laakiin asalka waa in la tifo maxaa yeelay tintaas qaybta dambe waxay ku wadataa microb ay ku wadataa oo shiirka iyo urki waxyaabaa keena lidalika qofka haddii aad iska saaro ood bixiyo muddo badan ayaa muxua ah urkaas uusan imaanaynin muddo badan inkastoo dadka qaar ayba muxuu ahaa ay kala duwan yihin dadkii ay kala anwaac yihiin culimada marka waxay leeyiin qaarkood haddii qofka uu kari waayo u iyo tabar waayo oo wixii ay ka tira oo wakhtina uu waayo mararka qaar inuu muxuu ahaa mariyo eh, sakiinta waxyaabihii dhibaato ma laha laakiin ayadna waxay leedahay wixii way badanayaan marka hore hadii la tifo way sii yaraanayaan way sii tabarbeelayaan way sii khafiifayaan laakiin markii muxuu ahaa eh, la mariyo eh, sakiintaas jirmiya yeelanaan bixinta marka waa adkaan doontaa marka in nadfigaas uu nabiga u shegay alay slam lagu wada ayaa wanaag badan saas ayaana fitrada weeyaan xadiidka kun iyo laba boqol iyo afaraad wa can caaishata radi allahu tacala anha wardaha qalat waxay tiri umlmuminiin qaala rasul rsulka wuxuu yidhi sala allahu aleh qaalat waxay tihi caaisha qaala rasul rasulka wuxu yidhi sal slm cashrun toban min alfirati firada ay ka mid yihiin toban horaana maxaan soo dhahnay hamsun min alfira in la ziyaaday dhib ma laha shantaas waa la sheegay lakiin tobanna way jirtaa qasu ashaarib shaaribta oo la gaabiya iyo waifaacu lixyati timaa mxua garka oo la sii daya weliba timaha garka in la sii daya amar khaas ah oo waajibina a ku soo iyo waqasu adfari cidyaha oo laska gaabiyo iyo waqasu lbaraajimi lalaabyada faraha weliba haasatan faraha lugaha lalaabyada iyo meelahaas markii la weyse qaadana ama la qubaysana in la dhaqo baraajimta waxaa weyaan meelaha lalaabka oo farahii ay ka lalaamayaan weyaan iyo wanadfu libti kalkisha oo waxaa weyaan timaha laga jafa iyo xalqun caanati caanada qeybta hoose in mxuu aha timaha laga jaro iyo waintiqaas almaa biyaha oo lagu istijoodo weyaan qaala raawi raawi wuxuu yidhi wanasiitu waxaan alcashirata tan tobanaad ayaa hilmaamay ilan sagaala la sheegaye ilaa an takuuna inay tahay mooyane almadmadatu madmadada oo muxuu aha luqluqashada inay tahay mooyaane qaala wakicun wuxuu yidhi waa ruwaaddii nin ka mid ah wahuwa axadu rawaatihi intiqaas almaa biyaha oo muxuu ah intiqaas lagu samay intiqaaska muxuu yahay yacni alistinjaau biyo oo lagu istinjaado weyaan bedelka dhagaxa amaba geedaha lagu istijaan laha amaba suufka lagu istijaan laha iyo waraaqyaha in biyaha lagu istinjeedo weeyaan rawahu muslim albarajimu bilbai ba la ahriyo almuwaxadati ee dhibacda hoosela waljimi jim la ahriyo balaa jim la yidhahdo wahiya cuqadu alasaabic faraha meelahay kala laamayaan weeyaan wa icfaau lixyati macnaahu laa yaqusu minha shayan inuusan waxba ka goynin saas weeyaan xadiidka kun iyo laba boqol iyo shanaad wa ibn cumar radi allahu tacala anhuma can nabi nabigan wuxuu ka wari sal slm anahu nabigan qaal inuu yidhi axfuu wargaabiya ashawaarib shaaribka gaabiya waxfuu lixa timaha garkana sii daaya weyaan mutafaqun calayh baabu takiidi wujuubi zakaa zakada waajibnimadeeda oo la adkay ayuu u baab yahay iyo wa bayaani fadliha fadliga ilada oo la caddeeyo iyo wamaa yatacalaqu biha zakada wixii ku tacalluq halkaa waxaan kaga soo baxnay qur-aankii la akhrinayay muxuu ahay fadliga uu leeyahay waxaan kaga soo baxnay weysadii fadligii ku sugnaa waxaan kaga soo baxnay salaaddii fadliga ku sugnaa waxaan ka soo baxnay waxyaabaha fitrada ayaan kaga soo baxnay ilan kitaab fadail aan kusoo jirnay haddana halkan waxaan ka gelaynaa baab abwaabta ka mid ah baabu taakiid zakada oo la bixiyo waajibnimadeeda oo la adkeeyo weeyaan iyo wa bayaani fadliha ah oo la caddeeyo iyo wamaa yatacallaqu biha ah wix la xiriiro weeyaan qaala allahu tacala rabbigan wuxuu yidhi waaqiimuu war ogaay asalaat salaada oga wa aatu zakaat zakadana bixiya qaala tacala alla wuxuu yidhi wamaa umiruu lama farin muminiintii ila liyacbuduuna caabudan allah alla weyne mukhlisiin ayagoo u lahu isaga addiina cibaadada xunafaa iyagoo u leexsan xagga xaqa oo kasoo leexsan xagga baailka xunafaa ayagoo kasoo qaloocan dhanka baailka oo xaqa usoo toosan weeyaan wayuqiimu ay ogaan salaada ay ogaan wayuutu ay bixiyaan azakaad zakada wadalika arrinka asaga oon sheegnay oo rabbi u sheegay subxana wa tacala diin ulqayima waa diinta toosan weeyaan marka salaadii markii la faray kadib zakada la daba dhigay weliba dadka muminiinta waxyaaba la faray markuu rabbigan caddaynaya inay salaada inay alla keligiis caabudaan oo ay tawxiidka la imaanaan ay barax tiraan cibaadadii kadalika salaadda ay ogaan zakada ay bixiyaan qofka arrintaas sameeya diintiisa way toosan weeyaan arrin isku toosan ayaa ninkaa la imaaday xadiidka kun iyo laba boqol iyo lixaad wacan ibni cumar radi allahu tacaala ana rasuula rsulka all sal slem qaala rasuulkan wuxuu yidhi buniya islaam islamka waxaa lagu dhisay calaa khamsin shan baa lagu dhisay shahaadati an ilaha illa allah waa ana muameda nab mamed cabduhu adoonka al inuu rasul rasuulkiisa iqaami sala salaad oo la oga iyo waitaa zaka maxalushaahidku halkaas zakada oo la bixiyo iyo waxaj beyt beytka oo la xaji wa sowmi ramadaan bish ramadaan oo la sooma muttafaqun caleyh in xajka la dib mariyo kama dhigna wowgaas mujarad alcafi weyaan ee tartiibka ma keenaysa waa waxaa weyaan siyaami ramadaan kadibna waxaa u dambeeyo xajka oo la xajiyo weyaan xadiid kun boqol iyo kun laba boqol iyo toddobaad wacan alxata ibni cubaydilaahi radi allahu tacala canhu ardahu qaal wuxuu yidhi alxa waa taqaanaan raggii jannada loogu bishaaray oo nabigeena alai slat slam difaacay ayuu ka mid ahaa nacam طalxa ibni cubaydillahi radi allahu tacala canhu ardaahu ayaa wuxuu leeyahay xadiidka kun iyo laba boqol iyo toddobaad wa can طalxata bni cubaydillahi qala wuxu yhi طalxa jaءa waxaa yimid rajulu nin ilaa rasu rsulka lu yimi sal slm oo min ahli najdin reer najdia najdi waxaa la yidhahdaa riyaad iyo dhankan mxuu caasimada dalkan la baxay sacuudi arabiya oo horaan jaziirat alcarab iyo xijaaz qaar la dhihi jiray magaalada dhankaas mxuu maka wixii dhanka qorax ka soo bax xaggeed ka ah ayaa la yidhahdaa najdi meelayna ka bilaabanaysaa marka najdigaas xaggeedu ka yimid jaa rajulin baa yimid ilaa rasul bu yimid min ahli najdin oo reer najdi ah aairu rasi madaxiisu uu mxuu ahaa taagtaagan yahay rasiga waxaa weyaan hacriga lala jeeda ay taagan yihiin waxaa taagan timihii asaa u taagan weyaan timihii asaa u taagan nin ah, isku habaysan maaha dabcan oo aad iskugu toosnayn nasmacu ninka waxaan maqlaynaa dawiya sawtihi codkiisa dhawaaqiisaan maqlaynaa iyo hamhamtiisaan maqlaynaa mana fahmayni maa yaquul wuxuu nin baa dhawaaqa marka ninka timihii taagtaagan nin rafaadsan weeyaan wuu dhawaaqayaa wuxuu sheegaana aad uma fahmayno xataa danaa ila kaga soo dhawaaday min rasulillah rasulka ala sal slam faidaa huwa waaba isagoo yas'alu weydiina can ilislam islaamnimada wax ka weydiinaya faqaala rasulah wuxuu yihi rasulka ala sal slem yas'alu wuxuu weydiinaya can islam islaamnimada wax ka weydiinaya wuxuu le islaamkaan rabaa in lii sheegoy islaamni maxay tahay nabiga nabigu la hadlay alayh slat faqaala rasu rsulka wuxuu yidhi sala allahu aleh waali waslem khamsu salawaatin shan salaadood oo filyowmi maalinta la tukada iyo waleylad habeenkii qaala wuxuu yidhi hal calaya dushayga miyuu ahaaday hayrahunna ayaga waxaanan ahayn dushayga wax aanan salawaadkaas ahayn miyaa layga rabaa hal calaya hayruhunna salawaadkaas shanta waxaan ahayn miyaa layga rabaa habeenka maalinta layga rabaa qala wuxuu yidhi laa maya ilaa an taawaca inaad sunaysata mooyane ilaa an tataawaca inaad sunaysata mooyan wax ka lagama salaad kale oon shanta ahayna waajibkugu ah lama arka weeyaan faqala rasul wxu yih sal slem wa siyaamu shahri ramadaana bisha ramadaan inaad soonta qaala wuxuu yidhi hal calaya hayruhu dushayga muxuu ahaa waxaanan ramadaankaas bishaas ramadaan aan ahayn miyaa liga rabaa oo muxuu ahaa soonna qala wuxuu yidhi laamaya ilaa an tatawac inaad sunna falata mooyane qa wadakara lahu wuxuu sheegay qaal wuxuu yidhi raawigii wadakara lahu wuxuu sheegay rasul rasulka all sal slm azakaat zakada uu sheegay faqaala wuxuu yidhi hal calaya dushayga miyuu ahaaday hayruhaa waxaanan mxuu ahay zakadaas ahayn miyaa liga rabaa weeyaan qaal wuxuu yidhi ilaa an tatatawac inaad sunno falata oo sunnaysata mooyane faadbara rajulu ninkii waa dubar joodiye wuu sii joosta ninkii uu dhaqaaqa weeyaan wa huwa yaquulu isagoo lah wallaahi baan ku dhaartay laa asiidu ma ziyaadanaya calaa haada arinkaas lii sheegay intaa lii sheegay kama kordhinayo walaa anqusu mana ka nuqsaaminayo weyaan minhu xaggiis kama nuqsaaminayo inta lii sheegay umaan ku dhegi dhakab wax kaloon samayna lama arko wa can ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma cabdullahi bin cabaas waxaa laga wariyey ana nabiya nabigeena sala allahu aleh wasalam bacaa diray mucaadan mucaad ibnu jabal radia allahu tacala canhu ardaahu ila alyeman yeman uu diray daaciyan wa qaadiyan daacinimo iyo qaadinimo uu diray sayid calina mar kale ayuu muxuu ahaa isna diray weyaan raaciyey fa ilaa shahaadati an laa ilaaha ila allah alla alla xaq lagu caabuda oon allahi inuusan jirin qiritaankeed ugu yeer weeyaan wa annii ana rasuula rasuulka alla inaan ahay fa inhum ayaga ataacu haddaa yeelaan lidalika arrinkaas faaclimhum ogeysii ana allaha alla weyne tacala korahay iftarada inuu ku farad yeelay calayhim dushooda hamsa salawaatin shan salaadood fii kulli yowmin maalin la arki wa leylatan habeenka la arko fainhum ayaga hadii ay yeelaan lidalika faaclihim ogeysi ana allaha alla weyn iftarada calayhim inuu ku farad yeelay sadaqatan zaka oo tuukhad laga qaada min akhniyaahim kuwooda haniga oo mxuu aha dhaqaalo haysto wa turadu lagu celina calaa fuqaraa'ihim kuwooda faqiirada wey rawa muslim idan mucaad bin jabal radi allahu tacala anu ardahu markii loo diray ahlu yaman nabigeena calayi slat slam tawxiidkii ayuu ugu yeeray ugu yeer uu yidhi marka tawxiidka ay kaa yeelaanna kadibna salaaddii haddii ay xadiidka kun laba boqol iyo sagaalaad wacan bn cumar radi allahu tacala anhuma cbdulahi bn cumar qal wuxu yihi qala rasul rasulka wuxu yhi sal slm umirtu waxaa lii faray an uqaatila naas dadka inaan la dagaalamo xataa yashhaduu ilaa ay ka qiraan an laa ilaaha ila allah towxiidka ay ka qiraan weyaan wa ana muxamedan nabi mxamed rasulah uu yahay wa yuqiimu salaa salaada ay ka ogan weytu zaka zakada ay ka bixiyaan faidaa facaluu dalika arrinka haddii ay sameeyaan casamuu mini waxay iga dhowreen dimaa'ahum dhiigyaalkooda iyo wa amwaalahum maalkooda ilaa bixaqi lislaami islaamka xaqiisa mooyane wa xisaabahum idan qofka hadii marba towxiidka la imaado oo alla uu qiro waaxidnimadiisa nabi maxamed uu rasuulnimo u qiro sal allahu aleh waslem salaaddii zakada u bixiye qofka asaga waxba dhiiggiisa i maalkiisa lama taaban karo ilaa qofkii xaq muxuu ahaa islaam eh, lagu leeyay ama qisaas ah, amaba wixii lamid amaba xad iyo wax lamida ah weeyaan xadiidka kun iyo laba boqol iyo tobanaad wacan abi hurayrata radi allahu anhu arda qal wuxu uhi abu hurayra lama tuwafiya rasul rsulka geeriyooday oo kaana u ahaaday abubakrin abubakr uu mxuu ahay khaliifada noqday waa abubakr khaliifku u noqday oo wakafara uu gaalooba man kafara qof gaalay qofkii gaalooba min alcarabi reer carab ka mid ah, riddo ayaa dhacday madunti dhan waa laga ridoobay magaalooyinka o dhan ilaa maka walmadiina waaaif aaif wakhtiga nabiga caleh slat slaam waa tii dhibaatada aad looga geystay oo raggii ay sufahadii iyo qolyihii mxuu ahaa waalnaa iyo caruurtii iyo addoommadii ay ku direen oo nabiga la dhibaateeyey caleh salaat salaam ilaa mxuu ahaa malakuljibaal loo soo diray yuu yidhi mxuu aha waxaan ku gambinayaa waxaan ilahay ka barya subxana watacala aan ka rajaynaya inuu dhabarkooda ka soo saaro dad ilahay caabuda subxana watacala aan waxba la wadaajinin dhibkii asagahay geysatay laakiin markii dambe oy meel walba riddada ay ka dhacday nabi markuu geeriyooda alai slat dad badanaa islaanima ka noqday inkastoo marki dambe ay soo wada laabteen aqlabkoodii laakiin maka iyo madiine waaba islaamka saldhigiisi mogta daaifna way la jirtay ma ridoobin marka waxyaabaa fadliga ay daaif leedahay inkastoo marka hore nabiga dhibaateyen alai slat slam oy magaxumo qaateen gadaalda magac soo ceshteen weyaan markay riddadii ay dhacday diintooda ay ku dhegnaayeen khayr allah siiyo marka wakafara u gaaloobay man kafara qof gaaloobay min alcarabi faqaala cumar cumar wuxuu yihi radi allahu tacala an arda kayfa tuqaatil sideed ula dagaalami annaas dadku waqad qaala iyadoo uu yidhi rasulla rasulka al sal slm umirtu waxaa lii faray an uqaatil annaas dadku inaan la dagaalamo xataa yaquuluu ilaa ay ka yidhahdaan laa ilaha illa allah kow faman qaala qofkii yidhahdo laa ilaha illa hu ladila imaada faqad casama minii wuxuu iga dhowray maalahu maalkiisa iyo wa nafsahu naftiisa ila bixaqii xaqiis ma inuu xisaabo xisaabsan cala allahi alla dushiisa ay ahaatay ilahay baa marka xisaabana weyaan faqaala abubakrin wuxuu yidhi wallahi baan ku dhaartay la uqaatilna waan la dagaalama on man fara qof kala geeyey bayna salaad salaadii wa zakaad zakada salaadda iyo zakada qof kala geeyey waan la dagaalami fa ina zakaad zakadana xaqulmaali maalka xaqiisa weeyaan wallaahi ilahay baan ku dhaartay low manacunii qolyahan maanicu zakaadka haddii ay ii diidaan dabar oo kaanu ay ahayn yuadduunahu kuwa u dhiibo oo siiyo ilaa rasulila rasulka ale sal alla laqaataltum waan kula dagaalami lahaa calaa mancihi reebitaankiisa qaala cumar wuxuu yidhi radi allahu canhu fawallahi baan ku dhaartay maa huwa ma ahan ilaa an qad ra'aytu inaan arkay eh, ra'aytu allaha alla inaan arkay qad sharax inuu u sharxay ood u muxuu ahay yasiray ood ku xoojiyey sadra abi bakrin abi bakr mxuu ahay xabadkiisa lilqitaali dagaalka facaraftu waxaan gartay marka anahu isaga alxaqu xaqinay muttafaqun caleyh xadiidkan nabigeena sal sl markuu geeriyooday dad baa ridoobay dadka ridooba anwaaca ahayn qaar waxaa ka mid ahaa zakada diiday zakada diidaa ka mid ahaa abu bakr marka wuxuu waan la dagaalamaya cumarna wuxuu yidhi maya sia ula dagaalama nabigana alai slat slam waa ti uu yidhi qofki tawxiidka laga helo waxaa weeyaan inaan mxu lala dagaalami karin waa ti uu nabiga shegay alayh slat slam xadiid marka waxaa jira oo nabigan le alayh slat slam umirtu an uqaatila nas xata yashhaduu an laa ilaha illa allah وana muxamada rasul اllah wayuqiimu الصalaaة wayuutu الzaka faida facaluu dalika casmu minii dima'ahum waamwaalahum ila bxaq lislam wxisaabum cala allah waa xadiid muxuu ahaa muttafaqa xadiidka marka abu bakr ma ogsoona xadidka asagama abubakar marka muusan aqoonin laakiin wuxuu deliishaday dhan kaleo qiyaas u ah in waxaa weeyaan salaada iyo zakada uusan alla kala reebin subxana wa tacaala tanna xaqa maalka weeyaan tanna waa xaq ilahi u leh subxana wa tacaala marka sida awgeed qof kala reeba waan la dagaalami xitaa wuxuu yidhi haddii xeraga neefka markii la bixina zakada oy kusoo xiri jireen haddii ay xerga iga reebtaan oo yidhah xerig kuma siinayna neefkii oo muxuu ah sidiisii oo dhaliqa aan ku siinaynaa waan kula dagaalama u yidhi radi allahu tacala min arda cumar marka wuxuu leeyahay markaan arkay inaad ilahi subxana wa tacala u sharxay qalbiga abubakar iyo xabadkiisa markuu ilahay inuu u sharxay arrintan aan arkay ah, waxaan ogaaday inay xaq tahay saasuu le radi allahu tacala canhum jamiica xadiidka kun laba boqol iyo toban iyo koobaad can abi ayuba xalawi radi allahu tacala anhu ardaha ana rajulanina ayaa qaal wuxuu ku yidhi linabi nabig wuxuu yidhi ahbirnii bal iga warran bicamalin ii sheeg bicamalin oo yudkhilnii igeliya aljannata jannada igeliya qaala wuxuu yidhi tacbud allahi ilahi baad cabudaysaa laa tushriku bihi shayan waxban aan lama wadaajinaysa cibaadadiisa wa tuqiimu salaat salaadan waad ogeysaa wa tu'ti zakaat zakadan waad bixinaysaa wa tasilu raxima raaximkaadan waad xiriirinaysaa jannaad gelaysaa marka muttafaqun caleyh xadiid kun laba boqol iyo toban iyo labaad can abi hurayrata radi allahu tacala canhu ana acraabiyan reer baadiya ata nabiy nabigu yimid sal l slm faqal wuxuu ya rasul lahiow dullanii itusi oo ii sheeg calaa camalin camal ii tilmaam oon ku camal fala dahaltu jannata jannada aan geli wuxuu yidhi nabigeena sal allah alay slm tacbudullahi ilahi baad caabudaysaa laa tushriku bihi shayan alla waxba lama wadaajinaysid wa tuqiimu salaata salaadan waad ogeysaa wa tuuti zakaa zakadan waad bixinaysaa almafruuda lagugu farad wa tasuumuu ramadaana bisha ramadaan waad soomaysaa weeyaan qaala wuxuu yidhi waladii alhi baan ku rartay nafsii nafsii naftayda biyadihi gacantiisa ku sugan tahay laa kama kordhinayo calaa haada arrinkan aad sheegtay kama kordhinayo wax kaloon ku dara lama arko weyaan falama walaa markuu jeestay qaala nebi nabiga wuxu yih sal sl man sara qofkuu farax gelinaya an yandura inuu fiiriy ilaa rajulin nin oo min ahli janati ahli janno ka mid a falyandur ilaa hada ninkaas ha fiiri weeyaan muttafaqun caleyh marka qofka haddii marba aad waajibaadka sidii ay ahaayeen oo naqsi lahayn aad ula imaada macnaheeda waxa weyn jannuu gelaya nabigeena cadey sala allahu aleh ali waslem fadliga ay leedahay iyo booska ay joogta zakadana waa laga qaadanaya xadiidka kun laba boqol iyo toban iyo saddexaad an jariir bn cabdilah radi allahu tacala anhu ardahu qala wuxuu baayactu waxaan kula ballamay oon kulama baayacooday annabiya nabigeena sala allah alay slm calaa iqaami asala salaadda ogitaankeeda koow wa itaa'i zakaad zakada bixinteeda laba iyo nusxi u naseexayn likulli muslimin qof kastoo muslima oo waxa weye loo khayr miiro oo loo naseexaya ayaan kula ballamay wey muttafaqun calayh xadiidka u dambeeya oo dheer oo cashirkeena ugu dambey insha allahu tacala kun laba boqol toban iyo afraad wacan abi hurayrata radi allahu tacala anhu ardahu qala wuxu yhi abu hurayra qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sal allah alay slam maa min saaxibi dahabin qof dahab u saaxiiba ma jiro oo dahab la weeyaane wala fidatin fida u saaxiiba ma jiro oo laa yu'addii aanan ka gudayn minhaa iyada xaqeeda xaqaa xaqeeda zakada weeyaane iyo wixii la midka ah ilaa idaa kaana ilaa haddii ay arrintaa jirto oy dhacdo idaa kaana markii ay ahaato yowma alqiyaamati maalinta qiyaama sufixat waxaa loo fidiyaa lahu isaga safaa'ixa bir fidsan oo min naari naar ah bir la fidiyey ee loo fidiya oo naara weyaan bir la fidiyey ayaa loo fidiyaa weyaan oo naara ah. fa uxmiya markaasaa weliba lagu kariya oo lagu muxuu ahaa e, bisleeyaa calayha dusheeda min naari jahanama jahanama naarta jahanam ayaa lagu bisleeya bahashi fidsanayd birta la fidiyey oo safiixad ahayd sida bircanjarada oo weyn weyaane oo fidsanayd ayaa weliba naarta jahanama lagu kariyaa weyaan oo fayuka kadibna markaasa lagu guba biha bircanjeeradaas weyn ama birtaas muxuu ahaa naarta lagu soo bisleeyey jambuhu dhinaciisa lagu guba o iyo wa jabiinuhu dhafoorkiisana waa lagu gubaa iyo wa dhabarkiisana lagu gubaa kulamaa baradat mar alle markay qabowdana birtii ay qabowda fidsanayd uciidat waa la celiyaa lahu isaga sidii ayaa logu celiyaa weyaan fii yowmin maalin baa saa lagu cadaabi oo saa la yeeli kaana uu ahaaday miqdaaruhu qadarkiisa iyo tiradiisa iyo badnaanta ayaamihiisa hamsiina alfa sana konton kun oo sana ayaa saad loo cadaaba weyaan ciyadan bilah ciyadan bilah xataa yuqdaa ilaa laga kala xukuma bayna alcibaadi addoommaha dhexdooda oo fa yuraa kadibna la tusiyo sabiiluhu jidkiisa la tusiya ima ila aljannati janna amaba ha la adiyo wa ima ila annaari ama naar hala adiyo w markaas weyaan marka zakada khatarteeda fiiriya qofkii marka dahab iyo xoolo iyo noocaaslah oon xaqi aanan gudanaynin dahab marka looga cadaabaya anjeeradaas la saaraya markaasa lagu rogrogi weliba anjeer yarna maahan wa lagu bisleeyey waa naara jahanam naaraha tan ugu khatarsan weyaan oo nabigeena ala sl slam nafaray samayni jiray inuu ilahay ka magangalo subana wataala nagana uu nafaray inaan ka magangalno qiila waxaa layidhi tii labaad yaa rasuullahi falibilu bal geel ka waran qof geellana ka warran isaga qaala wuxuu yidhi nabigen ala sl slam walaa saaxibi ibilin qof geella ma jiro oo laa yuadii aan gudanayni minha iyada aggeeda xaqaa xaqeeda zaka bas ma aan xaqeeda wa min xaqiha geela xaqeeda waxaa ka mid ah xalbuhaa in la muxuu ah dadka loo lisa oo laga caana siiya yowma wirdiha maalinta ay ceelka ceeljoog tahay oo ceelka ay timaado oo biyo cabayso dadka ceelka imaada ilaa arileey iyo dad muxuu ahaa xoolaba aan lahayn ay iska imaadi dadkaas marka in laga caana siiyo ayaa xaqeeda ka mid ah weeyaan qofka xaqeeda ka bixin waayana khatar ku jira kow ilaa haddii qofkaas uu jiro waa la fidiyaa buixa waa loo seexiyaa laha iyada ayaa loo seexiya ninka ayaa saa loo seexini qofkii geela lahaa ayaa saa loo seexini biqaacin meel bannaan ah qarqarin sibsib ah ayaa looga leexiyaa wey looga seexiyaa weya meel bannaan ah oo saxaro ah oona sibsib ah oo waxaa weyaan aan kala sarayn ayaa saa looga seexiyaa weyaan ayb awfara maa kaanat inti ay ahayd intaay ugu badnayd awfara maa kaanat xoolaha ayaga geelaas intuu ahaa intuu ugu badan yahay xoolahay ahaanayaan weyaan awfara maa shay kan ugu badan kaanat ay ahayd weyaan wafarada waxa badnaanta waa geela maalinta ugu badnaa iyadoo mxuu ahaa geela uu yahay weyaan oo maalinta uu geela ugu eh, geenka badnaa uu yahay weyaan laa yafqidu kama waynay minha xaggeeda fasiilan qurbac kama waayo waaxidan oo keliya hal qurbac lagama waynay kulli waa imaanayaan weyn geeliisii tata'uhu markaasay ku istaagaysaa biakhfaafiha lugaheeday kula istaagaysaa weyaan lugaha mxuu ahaa lugta fidsan oo geela ay kula istaagaysaa weyaan ood aragteen ballaarsan weyninka qabto o wa tacuduhu markaasay ku qaniinaysaa biafwaahi afafkeeda ay ku qaniinaysaa weyaan kulamaa mara calayhi markuu soo mara awaluhaa geela mxuuah kiisa horreey keeda horreey rudda waxaa lagu celiya calayhi dushiisa aakhiruha kii dambe saasay marka n loogu celiyaa saasay ugu soo noqonayaan markii kii u dambeeyey uu ka baxa kii horaa kusoo laabto hakada saasubaa marka aan loogu cadaabaya weyaan ciyaada bilah saas u asna u jiifaya fii yowmin maalin baa saa loo cadaaba kaana u ahaaday miqdaaru qadarkiisa hamsiina alfa sanatin konton kun oo sana xataa yuqda ilaa laga kala xukumo bayna cibaad adoomaha oo fa yuraa kadibna la tusiya sabiiluhu jidkiisa ima ila aljanati janna wa ima ila naari ama naar labadaas ka mid la aadiye weeyaan qiila waxaa la ya rasul allahi falbaqaru walghanamu looda iyo ariga bal ka warran ayagana qaala wuxuu yidhi walaa saaxiibi baqarayn qof mxuu ahay lo u saaxiibna ma jira walaa hanamin ari laa yu'adii aanan gudanin minha xaqaa xaqeeda ilaa ida kaana hadduu ahaada ywma alqiyaamati maalinta qiyaama buixa waa la fidiyaa yaa la fidinaya ninkia meesha loo seexinaya buixa allah waa loo seexiyaa biqaacin meel bannaan oo saxaro ah qarqarin a weliba sibsib a ah laa yafqidu minha kama waayo shayan waxba kama waayo laysa fiiha loodii iyo ariga kuma sugna oo kamid ma ahan caqsaa'u mid gees qalloocan kuma jirta weyaan oo geesa wada taagan yihiin mid gees qalloocan kuma jirta caqsaa'u mid gees qalloocan walaa jalxaa'u mid seeman oonan lahayn gees oo geeslaana kuma jirta weyaan o walaa cadbaau mid gees jabanna kuma jirta oo geeskeeda ataa mid uu mxuu ahay eh, jaban yi uu fiican ya amaba geese jaban kuma jirta weyaan oo geesihii ay dhaawacan yihiin kuma jirta dhammaanteed geese wada taagan loodii iyo arigii iyo wixii mxuu aha gees wada leeyihiin weyaan tantaxu kadib markaasay ku mxuu ahaa feeraysaa oo ay ku hartinaysaa biquruunihaa geeseheeday ku hartinaysaa weyaan watatahu markaasay kula istaagaysaa bialaafiha qoobabkeedaay kula istaagaysaa weyaan kulamaa mara markuu mara calayhi awaluhaa ku u horreeyey rudda caleyhi waxaa lagu soo celiya akhiraha ku dambey baa lagu soo celiya weyaan awalkeedii iyo akhirkeedii saas loogu celceliya weyaan fii yowmin maalin baasaa looga cadaaba kaana u ahaaday miqdaaruhu qadarkiisa hamsiin alf sanatin konton kun oo sana xataa yuqdaa ilaa laga ka xukuma bayna alcibaad addoomaha dhexdooda fa yuraa kadibna la tusiya sabiiluhu jidkiisa ima ila aljannati janna wa ima ila naari ama naar weyaan saasa asna loo cadaaba ciyadan bilah iila waxaa ya rasul lahi alkhaylu fardihi bal ka warran qal wuxu alkhaylu fardaha alaaatun waa saddex qaybood hiya fardaha lirajulinin wisrun demi bay u tahay wa hiya ayadan lirajulinin sitrun astur bay u tahay wa hiya ayadan lirajulinin ajrun ajr bay u tahay mid waxay u tahay dembi midna asturay u tahay midna dembi bay u tahay faama latiiti hiya ayada lahu isaga wisrun dembiguu ah fa rajulun waa nin oo rabaahaa xiray riyaaan stutus iyo wa fakhran faanfaan u xiray weyaan iyo wa niwaaan lacollaytan calaa ahli islaamdadka ah, islaamka inuu kula colaytama ood kula dagaalama weyaan fa hiya iyada lahu isaga wisrun dembi bay u tahay weyaan ama alatii ti hiya iyada sitrun astur ah fa rajulun waa nin oo rabad aha u iray ku xiray fii sabiililah jidka alle uma intaa kadib lam yansa aanan hilmaamin xaq allaahi ilahay xaqiisa oo fii duhuuriha dhabarkeeda qofkii in la saaro ama wax looga qaaday wax la mid weyaan walaa riqaabiha qoorteeda aanan ama alatii tihi ayadaba lahu isaga ajrun ajru ah farajul waa nin oo rabaaha ku iray fii sabiilirabaa u iray fii sabiilah jidka alla u xiray weyaan liahli islaami ahlu islaamka u xiray fii marjin sharma ku xiray weyaan meelaha xiran weyaan oo loo xira ina xoolaha ay ka daaqaan aw rawratin ama beer ku xira weyaan famaa akalat wixii ay cunta min dalika almarji sharmada ayada ah aw rawdati ama beertaas min shayin famaa akalat wixii ay cunta oo min dalika almarj sharmada ayada aw rawdata ama beerta oo min shayin shay ah ilaa famaa akalat ma cuntadha marka famaa akalat ma cunta min dalika almarj sharmada ayada kama cunta aw rawdata ama beertaas min shayin shay ilaa haddii ay dhacda kutiba waa loo qora lahu isaga cadada maa akalat intay cuntay cadadkeeda oo xasanaata ah ayaa loo qora weyaan cadada maa akalat intay cunta cadadkeeda xasanaatun baa loo qoraa wakutiba lahu waxaa loo qoraa cadada awraaiha degadeeda cadadkeeda loo qoraa iyo wa abwaaliha kaadadeeda xasanaatun xasanaad baa lagu qoraa weyaan walaa taqtacu ma goosata dheero mxuu ah, inta lugta lagaga xira geedka kula xirna oy ku daaqi kartay oo lagu jeerariyey xeragaas ma goosata diwalka la yihahdaa oo fasanad kadibna ay booda sharafan bootin aw sharafayn ama laba bootin ilaa kutiba waa loo qoraa lahu isaga cadada aahaariha raadkeeda cadadkeeda oo ah, xasanaada loo qoraa iyo wa degadeedii oo xasanaatin xasanaad baa loo qoraa walaa mara biha lama mara saaxibuhaa qofkii muxuu ahaa fardaha iyada calaa nahrin webi oo fa ay ka cabto minhu xaggiisa walaa yuriidu uusan doonayn xataa an yasqiiha inuu ka waraabiyo ilaa kataba allahu lahu ilahi baa u qora cadada maa shariba intii ay cabtay cadadkeeda oo xasanaad baa loo qoraa weyaan qiila waxaa li ya rasuul lahyow falxumuru dameerihii bal ka warran ayaga qaala wuxuu yidhi maa unzila lama soo dejin calaya dushayda fi lxumri dameeraha shayun shay ila hadihi alaaya aayaddan alfaadatu ee waxaa weeyaan macnaheeda goonida laah aljaamicatu ee waxaa weya khayr oo dhanna kulmanaysa oo maxay ta ayaddaas faman yacmal miqaala daratin khayran yara waman yacmal miqaala daratin sharan yara faman yacmal qofkii camal fala miqaala daratin dara dhulacasa amaba ah, qoraanjada teeda yaryaryar oo khayran khayr qofkii fala yarah wuu arki waman yacmal qofkii camal fala midqaala daratin dara qadarkeed oo sharan shar ah yarah wuu arki weeyaan muttafaqun caleyh wahada lafdu muslim wa macna alqaac qaaca muxuu yahay almakaan almustawi waa meel siman oo min alardi arada oo alwaasic waasica weeyaan waalqarqaru alamlasu waa meesha sibsibta ah ama sallaxa ah weeyaan waraaqdan waxaa ku qoran casharka shalayto soo marnay ahaa witerkii iyo waxaan ka soo warramaynay iyo iyo qiyaamuleylka marka walaalaha qaar waxay ishkaalsadeen ooy is yidhaahdeen qiyaamuleylka iyo witerka maxay kale yihiin ma hal shaya ah, mise waa laba shay witerka iyo qiyaamuleylka labadaba horta waxaa la tukadaa salaada cisho kadib dhankaas iskaga mid waa salaadda cisho iyo salaada fajar inta u udhexaysa ayaa horta la tukadaa labadaba dhankaas iskagamid ay ka yihiin tan labaadna way kulmi karaan way kulmi karaan wayna kala ahaan karaan qofka inuu muxuu ahaa salaatuleylka iyo witrka israacsada wuu awoodi karaa inuu intuu salaatuleylka tukada kadibna witrka gadaalka tukadana wuu samayn karaa guud ahaan salaatuleylka iyo witrka waa wax kala fog ma ahan witrka waa markii aad qofka tukada salaatuleylka labada raka eh, cafwan eh, halka rakca ood salaada ku khatimi ayaa la yidhahdaa ama saddexda rakca uu ku khatimi ayaa la yidhahdaa weyaan iyo wix la mid ah. eh, laakiin waxaa dhici karta asagoon qofka qiyaamuleyl aan tukanin inuu markuu salaada cisho ka baxa ood iska sunnaysta inuu watrkii iska watriya isagoon qiyaamuleyl u kicin waa suuragal inta badan qiyaamuleylka aadka loo ammaana waa qofka salaada badan ood habeenka tukada oo qur-aanka badan oo ku akhriyo ood waxaa weeyaan eh, eh, khaasatan wakhtiyada dambana uu aad ugu sii dadaalo taas weyaan laakiin witerka salaada cishmar laga baxa qofkii hurda weyn oonan mxua soo kacayn oo is yaqaana inuu iska witer tukada oo hal rakca sunnada kadib uu tukada ama uu saddex rakca sunnada kadib tukada ama shan rakca tukada amaba uu toddoba rakca tukada amaba uu sagaal rakca tukada ama uu kow toban marka Eh, cumuumuna khusuus baa ka dhexeeya eh, witerka iyo waa mxuu ahaa qiyaamuleylka marku qiyaamuleylka iyo witerka waa dad waa isku bah aad uma kala baxsano qiyaamuleylka qof markuu tukada waa inuu witer la imaado lakiin marar qaar waa dhici karta qofki inuusan mxu qiyaamuleylkii weyna uusan tukanin lakiin witerka uu markii cishaha laga baxbo la imaado marka farqi weyn uma dhexeeyo farqina waa u dhexeeya hada wallah aclam wsal allah wslam cbdi rasul mustafa